بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فعل الأمر waxaynu ka bilaabaynaa ficilada saddexda qaybood ee ficilada waa ficilka maadi iyo ficilka mudaaric iyo ficilka amar wuxuu cashirkeennii shalay aan ku soo dhiganay ficilkii maadi waxaynu hadda arki doonaa biidni illaahi tacaala ficilka amar iyo ficilka mudaaric walamaa faragtu markaan ka faaruqay min dikri min dikri calaamaati lmaadi maadiga calaamooyinkiisa inaan sheego wa xukmihi iyo maadiga xukunkiisa wa bayaani maa iyo kii caddayntiisa ikhtulifa fiihi laysku khilaafay oo minhu maadiga ka tirsan ayaan sannaytu ku labeeyey bilkalaami kalaamka iyo hadalka calaa ficlil amri ficlul amarka aan ka hadlayo ficlul amarkii baan ku xijisiiyey fadakartu waxaan sheegay anna calaamatahu calaamaddiisa iyo asdaantiisu allatii calaamadda oo yucrafu lagu garanayo bihaa bisababihaa iyada sababteedu murakabatun inay tahay mid layska tarkiibiyey min majmuuci shay-ayni laba shay oo laysku geeyey wa humaa labada shay waxay kale yihiin dalaalatuhu tusinta uu tusinayo cala dalabi dalab uu tusinayo wa qabuuluhu iyo aqbalka uu aqbalayo yaa almukhaadabati ya-da yaa-ulmukhaadabada ah wadaalika kaasi naxwu qum oo kale wey qum istaag fainahu isagu daalun wuxuu ku tusayaa calaa dalabi alqiyaami taagni lagaa dalbayo ayuu ku tusayaa wa yaqbalu waxaa kaluu aqbalayaa yaa almukhaadabati ya-da yaa lmukhaadabada ah taquulu waxaad odhani idaa amarta markaad amraysid almar'ata gabadha quumii inanay istaagayaad odhan wa kadaalika kaasoo kale weeye uqcud ficilka uqcud ah waqcudii baad odhan wadhab ficilka idhab ah wadhabi ayaad odhan qaala allaahu tacaalaa ilaahay baa yidhi fakulii cun oo washrabii cab oo waqarri qabowso caynan isha ka qabowso ereyga kulii waa ficlu amar waxaan ku garanaynaa dalabka iyo yaa-u muanasati almukhaadaba washrabii waa ficlu amar waxaan ku garanaynaa dalabka iyo yaa muanasati اlmukhaadaba wa qari caynan qari waa ficlu amar waxaan ku garanaynaa dalabka iyo yaa muanasati اlmukhaadaba falow dallad haddii ay tusiso alkelimatu kelmaddu hadday tusiso cala dalabi dalab hadday tusiso oo walam taqbal ayna aqbalin yaa almukhaadabati ya-da yaa ulmukhaadabada la yidhaah naxwi sah oo kale weeyi waa aamus bimacnaa uskut wamah oo kale weeyi bimacnaa ukfuf ka reebtoon ow amase qabiladay aqbasho yaa almukhaaabati ya-da yaaulmukhaadabada ah oo walam tadulla ayna tusinin cala dalabi dalab ayna tusinin sida anti adigu yaa hindu hindoy taquumiina waad istaagaysaa wa ta'kuliina waanad cunaysaa lam yakun ma ahaanayo ficlu amrin ficlu amar uma bayantu waxaan caddeeyey anna xukma ficlilamri ficlulamrka xukunkiisu fil asli asalka hore albinaau in lagu bineeyo inay tahay cala sukuun kadrib oo kaleba weeye iyo wadahab waqad yubna in lagu bineeyaa la arkaa calaa xadfi aakhirihi aakhirkiisa oo la xadfo wadaalika kaasi in kaana waa hadduu yahay muctalan mid muctala naxwi ukhsuduul oo kale ama waqsho baq oo kale warmitooga oo kale waqad yubnaa waxaa lagu binayn karaa calaa xadfi nuun wadaalika kaasi idaa kaana musnadan waa markuu yahay mid loo tiiriyey lialif itnayni alifta labada naxwi quumaa labadiinan ow istaaga ow waawi jamcun ama wowga jamaca naxwi quumuu istaaga raggiinan badanow ow yaai mukhaadabatin ya-da mukhaadabada naxwi quumii istaaginanay fa tani halaaثatu axwaal waa saddex xaaladood oo lilamri amarka u sugan aydane kamaa ana lilmaadi sida maadiga uu ugu sugnaaday alaaata axwaalin saddex xaaladood laakiin amarka xabad buu ka tegey waynu nihi xabadii yaa sheegaya shalay baynu sharaxnee xabadii uu ka tegey maxay ahayd albinaa cala alfatxa buu ka tegey cashirkeenani waa sharax shalay baynu soo sharaxnay waa cashirkii shalay waa sharixiisii uun hadal inoogama baahna faahfaahin xataa inoogama baahna walamaa kaana markuu ahaaday bacdu kelimaati alamri amarka kelmadihiisa qaar ka midihi mukhtalafan fiihi kuwo laysku khilaafay hal huwa ficlun ficil inuu yahay aw ismun ama ismi inuu yahay nabbahtu waan baraarujiyey calayhi kaa dushiisaan ku baraarujiyey kamaa facaltu sidaan u sameeyey midla daalika sidaas oo kale fi lficli lmaadi ficilka maadi wa huwa kan laysku khilaafsan yahay alaaatun waa saddex halumo waa ficilka haluma ah haluma wa haati iyo ficilka haati ah wa tacaale iyo ficilka tacaale ah saddexdaasaa mukhtalafa fa amaa halumo kelmadda haluma ah fakhtalafa fiihaa waxaa isku khilaafay alcarabu carab baa isku khilaaftay calaa luqatayni laba luqadood bayna iskugu khilaaftay ixdaahumaa midkood an talzama waa inay laasimto ariiqatan waaxidatan waddo qura walaa yakhtalifu ismana khilaafayo lafduhaa lafdigeegu isma khilaafayo bixasabi man kii xisaabtiisa marka la eego hiya iyada musnadatun ilayhi loo tiiriyey fataquulu waxaad odhani haluma kaalayaa zaydu zaydow wa haluma kaalaya yaa zaydaani labada zaydow wa haluma kaalaya yaa zayduuna zayduuntaay wa haluma kaalaya hindu hindaay wahaluma kaala yaa hindaani labada hindoow wahaluma kaalaya yaa hindaatu hindooyinow wa hiya iyadu luqatu ahli lxijaaz waa luqadda nimanka reer xijaaz wa bihaa iyada darteed buu jaaa tanziilu qur'aankuna ku yimid qaala allahu tacaalaa alle wuxuu yidhi waalqaa'iliina kuwa ku qowlaya liikhwaanihim walaalahood ku odhanaya halumma ilaynaa noo kaalaya ey iituu ilaynaa noo kaalaya wa qaala tacaala alle wuxuu yidhi qul waxaa tidhaa halumma u yeedha shuhadaa'aku markhaatiyadiinna ey axdiruu soo xaadiriya shuhadaa'aku markhaatiyadiinna wahiya iyadu cindahum agtooda ismu ficlismu ficlin weeyi laa ficlu amrin ficlu amarse ma aha maxaa sababay liannahaa iyadu wain kaanad haba ahaato daallatan mid ku tusinaysa cala dalabi dalab e laakinahaa iyadu laa taqbalu ma aqbalayso yaa almukhaadaba ya-da yaa lmukhaadabada ah wa thaaniya mas'alada labaad an talxaqahaa waa inay haleesho addamaa'iru damaa'irta albaarizatu muuqata bixasabi mankii xisaabtiisa iyadoo ku sugan hiya iyada musnadatun ilayhi loo tiirinayey fa taquulu waxaad odhan luqaddan dambe haluma warkaalay haluma labadiinnanow kaalaya halumuu raggiinan badanow kaalaya halmumna dumarow kaalaya bilfaki adoo kala saaray wa sukuuni laami laamkana reebay wa halummi inanay kaalay wahiya iyadu luqatu beni tamiim waa reer beni tamiim luqadooda wahiya iyadu cinda haaulaa'i kuwan agtooda ficlu amrin waa ficlu amar lidalaalatihaa tusinta darteeda calaa dalabi dalab ayna tusinayso wa qabuulihaa iyo aqbalkeega yaa almukhaadabati ay aqbalayso waqad tabayana waxaa caddaaday bimaa kii istashhadtu aan soo deliishaday bihi isaga aan soo deliishaday oo min alaayatayni labada aayadood ah waxaa ka caddaaday anna haluma ficilka haluma'a ah. tustacmalu in la isticmaalo qaasiratan iyadoo gaaban oo laasim ah wa mutacadiyatan iyo iyadoo gudbaysa halumo labadaba waa loo isticmaalaya wa amaa haati ficilka haati ah wa tacaale iyo ficilka tacaale ah facaddahumaa waxaa tiriyey jamaacatun guruub min annaxwiyiina naxwiyiinta ka tirsan fii asmaa'i alafcaal asmaada asmaa'ulafcaasha la yidhaah bay ku tiriyeen wa sawaabu saxduna waxaa weeye annahumaa iyagu ficlaa amrin waa laba ficlu amar waa bideliili annahumaa waxaa loo deliishanayaa iyagu daalaani inay kutusayaan calaa dalabi dalab wa talxaquhumaa waxaa haleelaysa yaa-ulmukhaadabati ya-da yaa taquulu waxaad odhani haatii kaalay inanay wa tacaaley kaalay inanay tacaaley tacaalii maaha tacaaley kaalay inanay waclam waxaad ogaataa anna aakhira haati haati aakhirkeega maksuurun waa la kasriyaa abadan weligii ilaa idaa kaana ilaa idaa kaana aljamaaca ilaa idaa kaana markuu u sugnaado lijamaacati اlmudaker ilaa idaa kaana markuu u ahaado lijamaacati اlmudakeriin jamaca ragga a mooyaane oo fa inahu isaga yudamu waa la damin fataquulu waxaad odhani haati kaalayaa zaydu zaydow wa haatii kaalayaa hindu hindooy wa haatiyaa kaalaya yaa zaydaani labada zaydow ow yaa hindaani labada hindow wa haatiina kaalaya yaa hindaatu hindooyinow kullu daalika waxaasoo tusaale ah waa bikasri taai ta'du way kasrisnayd oo ta'da kasriheegu ku sugnaaday wa waxaad odhani haatuu kaalaya yaa ragow bidamihaa waa damin qaala allahu tacaala alle ayaa yidhi qul waxaad tidhaahdaa haatuu keena burhaanakum deliilkiinna wa anna aakhira tacaala tacaala aakhirkeegana maftuuxun waa la fadxiyaa fii jamiici axwaalihi xaaladihiis oo dhan min hayri istihnaa'in wax laga soo istinoonayaana ma jiro ama laga soo reebaya taquulu waxaad odhan tacaalo kaalayaa zaydu zaydow wa tacaalay kaalayaa hindu hindooy wa tacaalayaa kaalaya yaa zaydaani labada zaydow watacaalow kaalaya yaa zayduuna zayduuntiyey watacaalayna kaalaya yaa hindaatu hindooyinow kullu daalika arrinkaasoo dhani bilfadxi fadxaha tacaala laamkeyga la fadxinayuu ku sugnaaday qaala allaahu tacaala alle ayaa yidhi qul waxaa tidhi nebi maxamedow tacaalow kaalaya atlu an akhriye tacaalow wa qaala tacaala alle ayaa yidhi fatacaalayna kaalaya umatickunna aan idiin raaxeeye wa min hama sidaa darteed kol haddii tacaala lahamkeega mar kaste la fadxinayo wa min huma sidaa darteed ayay laxanu ugu laxni xukmiyeen man qaala ninka yidhi tacaali uqaasimki lhumuuma tacaali waa nin gabayaa ah oo la odhan jiray abi alxamadaani baa la odhan jiray abi firas alxamadaani sayfu dowlay ilmaadeer ahaayeen gebaygiisa shaahid lagama dhigto gebaygiisa tusaale iyo mihaal mooye shaahid lagama dhigto lama istishaadka laguma daro sarfiga iyo naxwaha toona looma istishaadsado wuxuu yidhi haddaba ninkan isagoo gabay tirinaya aqulu waqad naaxaad biqurbi xamaamatun ayajaarata hal tasmaciina bixaali aqulu waqad naaxaad biqurbi xamaamatun ayaa jaaratahaltaar shucurinaa bixaali ayaa jaarata ma an safadahru baynana tacaali uqaasimki lhumuuma tacaali khaladkuu galay waa tacaali buu yidhi tacaali labada jeerba maxaa laga doonayay inuu maxay yidhaahdo tacaali halkuu ka yidhi inu maxay yidhaha bay ahayd tacaaleyi in laamka la fadxiyay ahayd ninkan isagoo gabayaa ah ayuu haddana safka hore ka dagaalami jiray ee ciidamada muslimiinta isagoo yurub la dagaalamaya ayaa ciidamadii iyo isbahaysigii yurub ayaa gacanta ku dhigay nolol baa lagu qabtay jeel baa lagu xidhay isagoo afar sano xidhan oo jeel yurub ku yaalla ku xidhan ayuu xamaam yari geedkii jeelka ku yaallay isku soo dul taagay xamaamkii ayaa kolkaa ciyar ku dhuftay xamaamkiibuu gabayga u tirinaya wuxuu idhi aquulu waxaan leeyahay waqad naaxat iyay ka ooyeyso ama ay ka ciyayso biqurbi aniga agtayda xamaamatun xamaam yari xamaam baa agtayda ka ciyaya waa geedka dushiisa ayaa jaarataa inantanan jaarka nahayay waa xamaamkii hal tashcuriina ma og tahay bixaali horta xaaladayda ma og tahay anuu maxbuus baan ahay adiguna xor baa tahay adigii xorta ahaana waad ooyeysaa anigii maxbuuska ahaana waan qoslayaa uu yaaban yahay ma og tahay wuxuu idhi ayaa jaarata inantanan jaarka nahay maa ansafa dahru sanadku cadaalad ma samayn baynana inaga dhexdeenna waayo adigo annagu maxbuus baanay hadnoo xor baa tahay tacaali ii kaalay buu yidhi inanay oo qaasimkii aan kuu qaybiya alhumuuma warwarka i haya ee tacaali ii kaalay warwarka kaala ila qaybso buu yidhi khaladkuna waa tacaali laamkaa uu kasriyey ayaa khalad noqday bikasri laam halkaasuu sheekhu kaga soo baxay amarkii waxaa inoo dhimani waa mudaarica markaa alficlu lmudaaricu waa ficilkii mudaaric walamaa faragtu markaan ka faaruqay min dikri calaamaati alamri ficilka amar calaamooyinkiisa inaan sheego wa xukmihi iyo xukunkiisaba inaan sheego wa bayaani maa kii caddayntiisa inaan sheego ikhtulifa fiihi laysku khilaafay dhexdiisa oo minhumaa amarka ka tirsan alastu waxaan ku sadexeeyey bilmudaarici mudaaricii baan ku sadexeeyey fadakertu waxaan sheegay anna calaamatahu mudaarica calaamadiisu an yasluxa inuu u suubado inay tahay dukhuulu lam lamgeliddeeda calayhi dushiisa ay gasho naxw lam yelid ilaahay ma dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun lahu umana ahaa kufuwan miduu u beegtooma axadun axadna wadakartu waxa kaloon sheegay annahu shanigu inuu yahay laabudda waa lagama maarmaan an yakuuna inuu yahay fii awalihi mudaarica awalkiisa xarfun xaraf min xuruufi anaytu ama min xuruufi na'aytu na'aytu xuruufteeda xaraf ka tirsan ayaa lagama maarmaana wahyo nuunu waa nuunta wahyo nuunu waa nuunta iyo walalifu alifta iyo walyaau ya-da iyo wataa'u ta'da sida naquumu waanu kacaynaa wa aquumu waan kacayaa wayaquumu wuu kacayaa wa taquumu waad kacaysaa wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi alarbacatu afartan xaraf axruf almudaaraca baa lagu magacaabaa xuruufta xuruufulmudaaracada ah wa inamaa dakartu waxaan sheegay haadihi alaxrufa xuruuftanaan sheegay bisaadan gogol xaadh baan u sheegay wa tamhiidan gogol dhig baan u sheegay lilxukmi xukunkii aan u sii gogol dhiganayo alladii xukunka bacdahaa ka dambeeya laa liucarifo inaan ku tilmaamo bihaa iyada alficla almudaarica ficilka mudaaricsi uma sheegin lianna annagu wajadnaaha waanu ogaanay ama waanu hellay tadkhulu tiiyay gelayso fii awali lficli lmaadi ficilka maadi bilowgiisa hamsahan iyo nuunkan iyo naxwu akramtu zaydan zayd baan sharfiyeyba weeyi hamsihii waa kanoo maadi buu galay sidaa darteed mudaaric buu calaamadu yahay lama odhan karo wa tacallamtu lmas'alata mas'aladii baan bartay oo kale tadii waa tanoo maadi bay ku jirtaa wa narjastu dawaa'a dawadii ayaan geedka narjiska la yidhaahdo mariyey oo kale narjastu dawaa dawadii baan ayaan indhaha marshaday waxa weeye geedka yaree narjiska la yidhaah waa ubaxa oo kale udgoon buu leeyahay indhahana waa lagu daweeyaa narjastu dawaa idaa jacalta markaad yeesho narjastu dawaa'a dawadii baan narjis ku daray dawada markaad geedkaa kusii darto weeyi idaa jacalta markaad yeesho fiihi dhexdiisa ama dawada dhexdiisa narjisan geedka narjiska la yidhaah wayarna'tu shayba wayarna'tu waan xineeyey ashayba ciradii baan xineeyey ereygan yarna'tu shaybana baynu haynaa idaa khadabtahu markaad xinayso bil yurannaa'i xinaha markaad ku xinayso wa huwa alxinaa'u waana xinaha wa inama alcumdatu cumduhu iyo shayga la cuskanayo fii tacriifi mudaarici mudaarica tacriifkiisa iyo gerashadiisa beridiisa waa dukuulu lamlam gelideeda calayhi dusha ay ka gasho xurufumudaaracada haddaba dadka calaamada uga dhigin walamaa faraqtu markaan ka soo faaruqay min dikri calaamaati mudaaric mudaarica calaamadihiisa inaan sheego ayaan sharactu gudagalay fii dikri xukmihi xukunkiisa inaan sheego fadakartu waxaan sheegay anna lahu inuu u sugnaaday xukmayni laba xukun xukman xukun bictibaari awalihi xagga awelka ayaa laga eegayaa wa xukman xukunna bictibaari aakhirihi xagga aakhirkaa laga eegayaa fa amaa xukmuhu xukunkiisa bictibaari awalihi xagga awelka marka laga qiimeeyo fa innahu mudaarica yudamu waa la damini taaratan mar wa yuftaxu waa la fadxini ukhraa mar kale fa yudamu waa la damin in kaana almaadii maadigu hadduu yahay arbacata axrufin afar xaraf sawaaun waxaa isku mida kaanat ha ahaato kulluhaa dhammaantood usuulan usuul sida daxraja wuu rogrogay yudaxriju wuu rogrogayaa oo kale ow kaana bacduhaa ama qaarkood ha ahaadaan aslan wa bacduhaa qaarkooga kalena zaa'idan sida akrama wuu sharfiyey yukrimu wuu sharfinayaa oo kale fa ina alhamzata hamzaha fiihi isaga dhexdiisiihi zaa'idatun zaa'ido weeye lianna aslahu asalkiisu karuma ayuu ahaa wa yuftaxu waa la fadxin in kaana almaadii maadigu hadduu yahay aqalo mid ka yar min arbaa min alarbacati afartaa ow aghara mid ka badan minhaa afarta falawalu ka hore waa daraba yadribu yadribu waa la fadxinaya xarfulmudaaracada wadahaba yadhabu wa dakhala yadkhulu saddex tusaale ayuu keenay isagoo caynka inoo sheegaya xarakadiisu inay saddex xarako kala qaadanayso yadribu caynku waa ra'da oo kasru sitaa yadhabuna caynku waa ha'da oo fadxay sidataa yadkhuluna caynku waa kha'da oo damuu sitaa caynkaa kasre iyo fadxe iyo dambe kala qaadanaya saasuu saddexda tusaale u keenay wathaani ka labaad waa ka ka badan saddexda afarta ka ka badan naxu indalaqa wuu tegaya indaliqu wuu tegaya waa khumaasi wastakhraja wuu la soo baxaya istakhriju wuu la soo baxaya wa ama xukmuhu mudaarica xukunkiisa biictibaari aakhirihi xagga aakhirka marka laga eegayo fa innahu isagu taaratan mar yubnaa waa la binayn cala sukuuni sukuun baa lagu binayn wataaratan mar kalena yubnaa waa la binayn cala alfatxi fatxaa lagu binayn wataaratan mar kalena yucrabu waa la icraabi saddexdaa qaybood buu mudaaricu noqday fa haadihi tanina halaaثu xaalaatin waa saddex xaaladood oo liaakhirihi mudaarica aakhirkiisa u sugnaatay kamaa ana liaakhiri lmaadi maadiga aakhirkiisu siduu u leeyahay halaaثa xaalaatin saddex xaaladood waliaakhiri اlamri amarka aakhirkiisuna uu u yeeshay alaaa xaalaatin saddex xaaladood fa amaa binaa'uhu binayntiisa mudaarica binayntiisa cala sukuuni sukuun lagu bineeyo fa mashruudun waxaa loo shardiyaa bian yatasila bihi inuu la xidhiidhsado nuunulinaasi nuunta dhadigu naxw anniswatu dumarkii yaqumna way kacayaan yaqumna baan ujeednaa miimka la reebay walwaalidaatu hooyooyinkuna yurdicna way nuujinayaan yurdicna baan ujeednaa caynka la reebay wlmudallaqaatu kuwa la furayna yatarabasna way koranayaan yatarabasna baynu u jeednaa saadka la reebay wa minhu waxaa ka mida ilaa an yacfuuna inay cafiyaan mooyaane wowga la reebay lianna alwaawa wowdaasi asliyatun waa asliyo lianna alwaawa wowdaasi asliyatun waa asliyo wahiya iyadu waawu cafaa yacfu cafaa yacfuu wowdeedii weeyi walficlu ficilkana mabniyun cala sukuuni sukuun baa lagu binayn litisaalihi la xidhiidhsiga dartii binuuni nuun uu la xidhiidhsanayo wa nuunu nuuntuna faacilun faacil weeyi faacilka oo mudmarun la idmaarayo caa'idun u noqonayo cala almuطalaqaati wa wasnuhu waxaa weeye yafculna markaa yafculna laamkaa reeban walaysa haadaakani ma aha ka yacfuuna oo kale oo fii qowlika hadalkaaga ku jira arrijaalu raggu yacfuuna way cafiyayaan yacfuunadaa wasanka wuxuu noqonayaa yacfuunadaasi waa yafcuuna yafcuuna laamkii baa xadfan ta horena yafculna bay ahayd oo waxba ma xadfanayn lianna tilkal waawa wowdaasi damiirun waa damiir lianna tilkal waawa lianna tilkal waawa waxaa ka fiicnayd lianna haadihi lwaaw lianna haadihi baa ka fiicnayd halkuu tilka ka isticmaalay haadihi inuu ka isticmaalay ahayd cid haadihi uu yidhi miyay jirtaa haadi axsan waa haadihi wey tilka waa erey fog wawduna waa tan agtaada taalla wawdii hore ayay kaa noqonaysaa haddii kale ee ahayd bay kaa noqonaysaa لأنa tilka اwaaw لأنa hadihi اwaawa wowdani damiiru waa damiir ljamaacaةi الmudakariin jamca ragga ah u sugnaatay kalwaawi sida wowda fii qowlika ku sugan yaquumuuna way kacayaan wa waawulficli ficilka wowdiisii xudifad waa la xadfay oo laamkii laamkiibaa maqan wa nuunu nuuntanina calaamaة rafci waa calaamaة rafco wa wasnuhu wasankiisanina yafcuuna weeyaan yafcuuna ka horena yafculna buu ahaa may yafcuuna baa la rabaa yafcuuna wa wasnuhu wasankiisuna yafcuuna sheekh xarakadaydaas aan ugu dhawaaqayo inu qaado wa wasnuhu wasankiisuna yafcuuna saxdu waa sidaa yafcuuna weeyi wa haadaakan yuqaalu fiihi waxaa la odhanayaa wa haadaakan yuqaalu fiihi waxaa la odhan ilaa an yacfuu baa la odhan ilaa an yacfuu marka dee anta lagu daro bixadfi nuunihi nuunta ayaa la jaraya kamaa taquulu sidaad u odhanaysid ilaa an yaquumuu wasayaatii wuu iman doonaa sharxu daalika kaa sharxiisu kullihii gebi ahaan shalayna waan isku soo baraarujinay wa amaa binaa'uhu binayntiisa cala alfatxi fatxa lagu binaynayo fa mashruudun waxaa loo shardiyaa bian tubaashirahu inay la xidhiidho nuunu tawkiidi nuunu tawkiidku lafdan lafdiga inay kala xidhiidho wa taqdiiran taqdiirtana ay kala xidhiidho naxw kalaa layunbadanna waa la tuurayaa oo kaleba weeyi waxtarastu waan iska ilaaliyey bidikri lmubaasharati mubaasharada xuskeyga waan iskaga ilaaliyey min naxwi qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale fastaqiimaa toosnaada oo walaa tatabicaanni ha raacina sabiila aladiina kuwii jidkooga laa yaclamuunan aqoonta lahayn walaa tatabicaanni walaa tatabicani waa mucrab nuunu tawkiidkaasi mubaashir bayna ahayn alifka aw kala dhexeeya latublawunna waa laydin imtixaani fii amwaalikum xagga hantidaa laydinka imtixaani tublawunna waa mucrab nuunta iyo ficilka wowda naa'ibu faacilka abaa u kala dhexaysa fa imaa tarayinna haddaad aragto min albashari dadka haddaad ka aragto axaddan qofuun tarayinna nuunu tawkiidka iyo ficilka aakhirkiisa ya-da faacilka abaa u kala dhexaysa fa ina alalifa aliftu fi lawali ka hore walaa tatabicaani walwaawa wowdu fi haanii ka labaadee latublawunna ah walyaaa ya-du fi haalii ka saddexaadee tarayinna ah faasilatu waxay kala saaraysaa bayna alficli ficilkii iyo wa nuuni nuuntii oo fa huwa ficilku mucrabun waa mucrab laa mabniyun mebnise maaha wakadaalika kaa waxaa lamida wakadaalika kaa waxaa lamida low kaana alfaasilu faasilku hadduu noqdo baynahumaa dhexdooda kala saarayaa muqadaran mid la qadaray kaana alficlu ficilku wuxuu noqoni aydane mucraban mid la icraabayo wadaalika kaasi ka qowlihi tacaala oo kaleba weeyi walaa yasudunnaka yayna idinka manciin can aayaati illaahi aayadaha ilaahay yasudunna nuunkaa iyo daalka waawiljamaaca qadaran baa u kala dhaxaysa wala tasmacunna waad maqlaysiin oo kale wala tasmacunnana miluhu isagoo kale weeyi hayra anna nuuna rafci nuunu rafcaha xudifad waa la xadfay fudaydin litawaali اlamhaali saddexda isku midka ah xidhiidhkooga laga soo fudaydsaday uma iltaqaha waxa kulmay saakinaani laba reeban asluhu asalkiisu wuxuu ahaa qabla dukhuuli iljaazimi jaazimku intuuna gelin yasuduunaka buu ahaa yasuduunanaka yasuduunanaka nuunka horena waa nuunkii rafcaha ka dambe nuunu tawkiid falamaa dakhala aljaazimu jaazimku markuu galay jaazimkii markuu galay walaadaan weeyaane wa huwa laa anaahiya waa laada naahiyada ahe xudifad waxaa la xadfay annuunu nuunu rafcihi wowgiioo reeban iyo nuunu tawkiidka kiisa horoo reeban iltiqaau saakinayn baa dhacay faltaqaa waxa kulmay saakinaani laba reeban alwaaw waa wowda iyo wa nuunu nuunu tawkiidku isku shadan yahay ka horaa reebandee fa xudifat ilwaaw wowdii waa la xadfay waxaa loo xadfay liictilaalihaa bukidda ay bukdo darteed iyada aya xarfu cilloah wa wujuudi daliilin iyo daliil jooga dartii oo yadulu calayhaa iyadayna tusiya wa huwa damatu waa damaha ka horeeya wa qudira alficlu ficilkii waxaa lagu waa la qadaray mucraban isagoo la ecraabayo wain kaanat nuunu nuuntu hadday noqoto in kaanat haba ahaato annuunu nuuntu mubaashiratan mid la baashirtay liaakhirihi aakhirkiisa la baashirtay lafdan dhawaaq ahaan ula baashirtay likowniha ahaanteeda dartii munfasilatan mid ka soocan canhu xaggiisa taqdiiran xagga tadiirta waqad ashartu waan fartaan ku fiiqay ila daalika arrinkaa afartan ku fiiqay kullihii gebi ahaan mumailan an la wada tusaalaynayo dhammaan isagoo la tusaalaynayo cashirkeennii shalay buu ahaa hadda waa sharxii uun intani wa ama icraabuhu ficilka mudaarici icraabkiisa fa fii maa caddaaka ka soo hadhay weeyi haadayni labadan labadan almawdicayni ee boos labadaa boos wixii ka soo hadhayna waa la icraabaya naxwu yaquumu zaydun zayd wuu kacayaa oo kaleba weeyi walan yaquuma zaydun zayd ma kacayo oo kaleba weeye walam yaqum zaydun zayd isma taagin oo kaleba weeye in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu egaaday wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam